bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rab lcaalamiin sala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wsaxbihi wsalam qaala alimaamu nawowiyu raximah llahu tacaala baabun mukhtasarun fi axrufin mima jaءa fi fadli dikri gayra muqayadin biwaqt baabun ayaadaakani baabun baab weyaan baabka oo mukhtasarun lasoo gaabiyey fii axrufin xuruuf dhexdeeda lagu soo gaabiyey xuruufta oo mimaa jaa wixii ku yimid ah fii fadli dikri dikriga fadligiisa ayra muqayadin xaal uu yahay dikrigaasi mid aan la qeydin biwaqtin aan lagu qeydin yani dikri aan waqti mucayana ku qeydnayn fadliga kusoo arooray qaybo kamida weeyaan oo lasoo gaabiyey baabkan si guud ahaaneed yani dikriga fadliga uu leeyahay qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi waladikrullaahi ilaahay xuskiisa akbaru weynin badan laba tafsiira marka aayadda ku jirto waladikrullaahi in laga dhiga masdar loo idaafeeyey mafcuulkiisa waladikrullaahi alla xuskiisa yani xusidda addoonku ou rabbigii xuso oo uu sheego iyo akbaru weynin badan aad bay u weynin badan tahay xuska alle ilaahay la xusaayo oo allahu akbar allah ila dhahay tafsiir kalena wuxuu leeyahay waladikrullaahi waa masder faacilkiisa loo idaafeeyey waladikrullaahi ilaahay xuskiisa oo yacni alle xusidda ou addoonkiisa xusaayo ou sheegsheegayo iyo akbaru weynin badanoo midka addoonka uu samaynayo ka weynin badan leanna hadaa ilaahay xusa adna alla waa ku xusayaa alla xusidaasaa marka weynin badan marka macnaha horaa laakiin imaamu nawowi maqsuudkiisa gaaraya wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi fadkuruunii ixusa aniga adkurkum idin xuse wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi falowlaa anahu kaana min almusabbixiin ayb falowlaa haddii lalaayaha anahu isagu kaana inuu ahaa min almusabbixiina kuwa tasbiixsado ilaahay u tasbiixsado dikriga badan la lalabitha wuu nagaan lahaa fii batnihi calooshiisu ku nagaan lahaa ilaa yowmi yubcahuun maalinta lasoo ee laga gaaro wa qaala tacaala marka dikrigaasaa lagu dhaafay oo malaayiga calooshiisa looga soo bixiyey nabi yuunus wa qaala tacaala alla waxau yihi yusabixuuna alleyla malaa habeenkii iyo wanahaara iyo maalinkii bay alla hufayaan oo nuqsaan iyo xumaan ay ka hufayaan laa yafturuuna ma noogayaan oo ma daalayaan waa lagu ammaanay marka warawayna fi saxiixay imaamay lmuxadisiina abi cabdillaahi moxamed bni ismaaciil bni ibrahim bni lmugiirati albukhaariyi aljucfiyi mowlaahu wa abilxuseyn muslim bni lxajaaj bni muslimin alqushayriyi naysaabuuriyi radia allahu canhumaa bukhaari muslim waxaanu ka warinay yiri biasaniidihima can abi hurayrata radia allahu canhu wasmuhu cabdiraxmaan bni sakrin waaye cala alasaxi sida saxiixnimada badan min naxwi alaaiina qowlan ilaa soddon qowl agteedana uga saxiixnimo badan ayb oo magaciisa ku jirta wa huwa abuu hureyrana akharu saxaabati saxaabada kan ugu badan weeyaan xadiian xadiis ahaanta qaala waxa uu yidhi qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh ali wasalam kalimataani laba kelmadood khafiifataani <clears throat> oo fudud kalimataani laba kelmadood khafiifataani weyaan kuwo fudfudud calaa lisaani carabka korkiisa haqiilataani culus fi lmiisaani miisaanka dhexdiisa xabiibataani la jacayl badan yahay ila raxmaani allah raxmaanka agtiisa subxaana allahi wabixamdihi ilaahay baa nasahan ah, waay wabixamdihi allaan hufayaa anoo ku dheehan ammaantiisa subxaana allahi alcaiim kelimataani laba kelmadood oo khafiifataani fudud cala lisaani ku fudud haqiilataani culus fi lmiisaani miisaankiina ku culus xabiibataani la jecel yahay ila raxmaani allah raxmaanka agtiisana laga jecel yahay subxaan allahi wabixamdihi waaye subxaan allahi alcaiim labadaa kelmadood laba jumlo waa laba kelmadoodoo aadna uu carabka ugu fudud miisaankana hadhow aad ugu badnaan doonto maxaa yeele labada kelmad waxay wataan sifaadkii alla macaanidoodao dhan laanna sifaatka ilaahay loo sheego waa sifaat kamaal oo nuqsaan ilaahay ma laha subxaan allahi waa nuqsaan baa ilaahay loogasifaadka alla loo sheego waxna waa wax kamaalo ilaahay loo sugo waxna waa nuqsaan ilaahay laga hufo labadiiba subxaanallahi bixamdihi bay ku jiraan subxaanallaahina ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb ka hufaya wa bixamdihina waa ammaanayaa macnaheedu ammaantu marka waa sifaadkii kamaalka lagu ammaanaa waxaa laga hufana waa sifaatu annaqsi marka dikrigan qofka haddii uu badsado badsado badsado waxaa ku dhacaya markaas inuu miisaankiina u cuslaado ilaahayna uu jeclaado wahada alxadiidu xadiidkan aakhiru shayin shaykan ugu dambeeyo weeyaan fii saxiixi lbukhaariyi saxiix lbukhaari warawaynaa fii saxiixi muslim can abi darin radia allahu canhu qaal qaala lii rasuulu llahi sal l l slam nebiga wuxuu igu yidhi alaa ukhbiruka warku miyaanan kuu sheegaynin biaxabilkalaami hadalka loogu jecayl badan yahay ilallahi ilahay agtiisa tacaala sareeye ina axaba alkalaami hadalkan loogu jacayl badan yahay ilallahi alla agtiisa subxaana allahi wabixamdihi waaye hadal ilaahay wuxuu ugu jecel yahay lagu hadlo subxaana allahi wabixamdihi marka badi waxa ilaahay jecel yahay alle adig ku abuuray wixii ou jeclaa sameey la imaan waa ku jeclaanaya marka ilaahay wafii riwaayatin su-ila rasuululahi sal allahu alayh ali wasalam nabiga waxaa la su-aalay ayulkalaami afdal hadalka kee ugu fadli badan qaala waxa uu yidhi mastafa allaahu wuxuu alla u dooray limalaaikatihi malaaigtiisa ow amase licibaadihi addoommadiisa waa maxayna subxaan allahi bixamdi wuxuu yidhi nabigaa la su-aalay hadal maxaa ugu fiican markaasuu wuxuu yidhi wixii alla oo malaaigtiisa iyo addoommadiisa oo u doortay muxuu u doortayna marka subxaana allahi wabixamdihi subxaa allahi wabixamdihi dikri aada u weyn waa dii macaanideeda la fahmayo sifaatkaas kamaalka oo alle loo sugo iyo sifaatu naqsi oo alle laga hufa ayaana ku jiro waana sifaat intay u qaybsamaan sifaat thubuutiya iyo sifaat salbiya oo alle laga hufo warawaynaa fi saxiixi muslimi ayda can samurata bni jundubin qaala qaala rasuulu lahi sal l salam axabu lkalaami hadalka loogu jacayl badan yahay ila allahi tacaala alla xaggiisa ama alla agtiisa arbacun weeyaan afar subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar laa yaduruka ku dhibi maayo biayihinna afartan tiyadi ahoo badata a ku bilaabato midaa ku bilowda dhib malaha kudhibimayso ilaahay agtiisa hadalka kale loogu jacayl badan yahay waa afartan subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar subxaan allaahi naqsiga alla uga huftay walxamdu lilah kamaaloo dhana ilaahay u sugtay walaa ilaaha ila allahuna xaqi ilaahay lahaabaa qiratay oo adiga lagugu lahaa waa towxiidkii cibaadada allah la caabudo keligii oon cid kale cibaadada waxba loogu darin wallaahu akbarna waxay tahay kibiroo dhan iyo dunuub malik iyo meela iska dhigtay allah iska lahaa kirkir iyo weynaan marka macaanidaas faraha badan baa ku jirta tasbiixda iyo taxmiiddu waa israacaan badanaa tasbiixda iyo taxmiiddu waa israacaan takbiirta iyo tahliisha tahliisha waa laa ilaha illa allahuna waa israacaan sida badan warawaynaa fii saxiixi muslimin waxaanu ka warinay can abi malikin alashcariyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalihi wasalama aطuhuuru dahaaradu shatruliimaani iimaanka barkiisu walxamdu lilaahi oo la dhahaana tamla-u waxay buuxinaysaa almiisaana miisaanka aakhiray buuxinaysaa wasubxaana allahi walxamdu lilaahina tamla waxay buuxinayaan aw tamla-u ama waxay buuxinaysaa maa beyna asamaai waalardi dhul ee cirinta udhexaysa yacni thawaabta laga helaayo subxaana allah iyo alxamdu lilah dhulka iyo cirkay buuxinaya ayb thawaab aada u weyn warawaynaa fiihi aydan muslim dhexdiisa waxaanu ku werinay can juwayriyata um lmuminiina radia allaahu canha juwayriya bint alxaari baa layidhaha almustaliqiya ummahaat lmuminiin ay ka mid ahayd radia allaahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga kharaja min cindiha agteeduu ka baxay bukratan aroor xiina sallaa markuu tukada asubxa subxi wahiya iyaduna fii masjidiha ay tahay meesha ay ku tukatay ay iska fadhiso uma rajaca waa soo noqday bacda an adxaa markau soo barqaystay xilli barqadi ah, markuu gaaray ayuu soo laabtay wahiya iyada oo jaalisatu meesheeda iska fadhiso faqaala waxauu yidhi maa silti kama tegin miya cala alxaali latii xaaladii faaraqtuki aan kaaga tegay calayha korkeeda inaad tahay xaaladii aan kaaga tegay korkeeda inaad tahay miyaadan faaruqin miyaana qaalad waxay tiri nacam faqaala nabiyu sal allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yidhi laqad qultu waxaan idhi aniga bacdaki adiga gadaashaa arbaca kalimaatin afar kelmadood alaaa maraatin baan idhi saddex jeer low wusinad haddii loo miisaami lahaa bimaa qulti wixii adiga aad tiri mundu lyowma maanto dhan wixii aa akhrinaysa haddii la barbar dhigo la wasanathunna way ka miisaan badnaan lahayd ama waa u miisaan dhegma lahayd waa maxa marka afarta kelmadoodna subxaan allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaadi kalimaatihi subxaan allahi ilaahay baan nasahaya oo ceeb iyo nuqsaan aan ka hufayaa wabixamdihi anoo ku dheehan ammaanistiisana anoo ku dhex jira cadada khalqihi baan ilaahay hufayaa nuqsaan ka hufayaa oon ammaanayaa khalqigiisa tira intay la egyihiin khalqigiisa adi ma taqaanaa ilahay khalqigiisa tira ma ku taqaanaa waa maya tiradii ay ka bateen wa ridaa nafsihi nafsadiisa raalli ahaanshadeedan nuqsaan iyo ceeb aan ka hufayaan ammaanayaa intuu ka raalli noqdo wa zinata carshihi carshigiisa miisaanka uu leeyahay oo kale ayaan nasahaya xumaan ka hufaya oo aan ammaanaya carshiga alle culayskiisa isaga unbaa garanaya aada u culusyahay wa midaada kalimaatihi kelmadihiisa anqaastooda ama qadar lagu qoro intay la eg tahay oo kalen ilaahay nuqsaani caad ka hufaya oona ammaanaya kelmadaha ilaahay qadar lagu qoraa intay la eg tahay walow anamaa fi lardi min shajaratin aqlaamun walbaxru yamuduhu min bacdihi sabcatu abxurin ma nafidat kalimaat allah in allaha casiizun xakiim qul low kaana albaxru midaadan likalimaati rabbii lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbii walow ji'naa bimilihi madadan badda haddii laga dhigi lahay qad iyo anqaas oo la yidhaha kelmadaha allah lagu dhigo waa dhammaa lahayd badda waa dhammaa lahayd baddan ayaa dhammaan lahayd marka baddan yani wax la eg iyo ka badanba oo jeeraan ilaahay nuqsaani ceeb ka hufaya aan ammaanaya saddex jeer bisow dhaha marka salaad bis kadib adkaarta la akhriyana waa ka mid tahay subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaatihi wa fii riwaayatin subxaana allahi cadada khalqihi wa bixamdihi male riwaaya kaana subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi ridaa nafsihi subxaana allahi zinata carshihi subxaana allahi midaada kalimaatihi waraweynaahu fii kitaabi tirmidiyina waanu ku werinay walafduhu lafdigiisana alaa ucallimuka taquuliinaha aada dhahayso subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi ridaa nafsihi subxaana allahi ridaa nafsihi subxaana allahi ridaa nafsihi subxaana allahi zinata carshihi subxaana allahi zinata carshihi subxaana allahi zinata carshihi subxaana allahi midaadi kalimaatihi subxaana allahi midaadi kalimaatihi subxaana allahi midaadi kalimaatihi dikrigan marka laba qaaba u soo subxaana allahi wabixamdihi in la yidhaha kadib laysdaba dhig cadada khalqihi oo nafsihi zinata carshihi midaada kalimaati in la kala googooye oo la yidhaha subxaana allaahi cadada khalqihi subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi cadada khalqihi saddex subxaana allahi ridaa nafsihi subxaana allahi ridaa nafsihi subxaana allahi ridaa nafsihi subxaana allahi zinata carshihi subxaana allahi zinata carshihi subxaana allahi zinata carshihi subxaan lah midaadi kalimaati subxaan lah midaadi kalimaati subxaan lah midaadi kalimaati saasna in loo akriyo soo aroortay warawaynaa fi saxiixi muslimi ayda can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka waxau yihi la an aquula inaan dhaho subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar axabu ilaya agteyda waa mid loo jacayl badan yahay mimaa laga jecel yahay dalacad calayhi shamsu qoraxda ay kusoo baxday korkiisa qoraxda maxay kusoo kor baxdaan adduunoo dhan sooma adduunyadoo dhan qoraxda kusoo baxdo wuxuu ka adduunoo dhan iyo kelmadahan subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illah allahu akbar kelmadahanaan jeclahay subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illah allahu akbar marka yani rasuulka ilaahay waa waxa hadlahay adduunyadiina waa fahamsan yahay ou garana kelmadahana macnahoodana waa uu garanaya waxay ku tuseen marka dadku siday uga sii jeedaan kelmadahan oo adkaartii aan loogu karin adduunyadan baaba-aysoo tegaysana say ugu maman yihiin waa cilmi daro waa iyo jahli ayb rasuulkiina wuxuu leeyahay qoraxda waxay ku soo baxdo adduun oo dhan iyo adkaartan adkaartaanaan jecelahay uu leeyahay aniga agteeda la ii jeceyl badan yahay marka adkaartii aan laga tegin warawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can abi ayuub alansaariyi radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal man qaala qofkii yidhaahdo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir cashra maraatin qofkii yidhaha toban jeer kaana wuxuu ahaanayaa kaman actaqa qof xoreeyey raqaba arbacata anfusin afar naf oo min waladi ismaaciil ah ismaaciil ilmihiisii ah dadkii ka farcama yacnii afar qofood oo min waladi ismaaciil ah oo addoomo ahaa nin xoreeyey ajarkeedoo kaloo yaraanay <coughs> bal fiiri marka maxay kaa qaaday intaan waqti dheer kaama qaadanayso laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir oo aad toban jeer dhahdo afar qof adoo xoreeyo kale qof la xoreeyana muxuu dhig arinta culus ee ilaahay uu ku tilmaamay caqabada waxyaabaha looga gudbay ka mid tahay wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw faku raqaba laga bilaabay caqabada qofku uu ka gudbo ugu gudbayo jannada iyo khayrka waxaa weeyaan faku raqabatin addoon la xoreeyo afar addoon adoo xoreeyo la mid tahay marka dikrigan oo marka toban jeer aad subaxdii akriso galabkiina akriso toban jeer bis ayb laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir waxaana dareemaya haddaa u fiirsata adkaartan ajarkaas leh kulligood waa towxiid ilaahay baa la waxidaa magacyadiisaa la sheegaa tilmaamihiisaa lagu tilmaama ceeb ayaa laga hufaya kulligeed waa wadaa wax alla ku saabsan dadka qaarkoodna waxaa lagu mashquuliyay hadda dad iyo asmaadood waxaa laga yaabaa caawo dhan inuu soo jeedo ama maantao dhan inuu daalayo waxa uu ku daalayan qof warkiis inuu ku wardinayo qaarkood dad hadda nool ayay ku wardiyaan oo ay <clears throat> waxaa dhici karta mobaylada ka buuxsadaan oo ay iyaga laftirkooda habeenka kusoo jeedaan oo ay kuleeyihin hadhow dadkan owliyadii owliyad adig maxaa kaa gala owliyada iyagana iyaga acmaalay samaysteen waad dadaaleen adiga khayrka uga dayo laakiin ayaga sheegsheegidooda kuuma taalo sheegsheega allah ku yaalaale adiga ku abuura ayagana abuuray yaa inaad sheegsheegta ay tahay taasaa marka janno iyo lagu galaa iyo wanaag lagu gaara adkaartan oo dhan kulligood saas wada salliga nebiga ayaa ku jira oo isagana marka nebigiio khayrkan kusoo gaarsiiyey abaalgudka uu kugu leeyahay waxaa weyaan oodan bagudi karin inaad ku salaysakaan allaaba na faray waa dikri iyada xataa dikri uu ka mid yahay yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliimaa dadka kale laakiin waxay kugu leeyihin wanaagga inaa uga dayato bis khayrkana ka barato iyagana marka aadan dhibin oo owliyada alla aadan dhibin wax ka sheegin waraweynaa fii saxiixayhima bukhaari muslim saxiixooda waxaanu ku warinay buu yidhi can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama qaala wuxuu yihi man qaala qofkii yidha laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir fii yowmin maalin miata maratin boqol jeer qofkii yidhaahdo kaanat lahu waxaa u sugnaanaysa cidlu cashri riqaabin toban qof xoraynteed oo kale ayaa u sugnaanaysa wa kutibat lahu waxaa loo qoraa miatu xasanatin boqol xasano wa waxaa laga tiraa miatu dembi dembigana marka saqaairtii waa kabaairta towbay u baahan tahay iyada wa kaanat lahu xirzan waxaa u sugnaanayo wa kaanat lahu waxay u ahaanaysaa xirzan xirsi xir min ashaydaani xaggiisay uga ahaanaysaa dhowritaan yowmahu maalinkiisa daalika kaaga ah xataa yumsiya intuu ka galabayso uu habeen ka galo yani shaydaanna waa laga ilaalinaya waa haduu sidaan walam yati lama imaado axadun qof biafdala mimaa kii wax ka fadli badan jaa bihi ou la yimid isaga ilaa rajulun nin mooyaane camila akara minhu wax ka badan sameeyey nin adig kuusoo dhawaa dhowaa male ilaa nin adkaartaasna kula aqriyey camal badanna sameeyey kaa unbaa marka kaa badinaya laakiin dadka intiisa kale maya wax ku gaaraya male waa boqol jeeroo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir la dhaho yaa intaas boqol darajo boqol xasan boqol dembi oo lagaa hoobiyo toban nafoodood xoraysay cid kaa fiican aynan jirin ilaa qof waxaa sameeyey iyo ka badan maaha qofka laakiin markuu adkaarta akrina waxaa la rabaa inuu tartiib u aqriyo macnaheedana isku dayo inuu fahmo wa qaala waxauu yidhi man qaala qofkii yidhaaho subxaana allahi wabixamdihi fii yowmin maalin mi-ata maratin boqol jeer xudat khadaayaahu dunuubtiisa ayaa la hoobiyaa oo la tirtiraa wain kaanad haba ahaato midla zabadi lbaxri badda xumbadeedao kaleba ha ahaato yani tiro intay ka qabta badda xumbadeedaba ha ahaato oo lagu dhaafaya waa subxaan allaahi wabixamdihi oo boqol jeer la aqriyo gacanta midigtaa ku tirisay toban markaad ah, dhammayso kow toban kale labo toban kale saddex ilaa laga gaaro toban toban min toban waa boqol waa ku dhamaa saasa u tiriseen shan iyo toban daqiiqa ma dhama inti lagu akriyo ama toban daqiiqaba ma dhama waraweynaa fii kitaabayi tirmidiyi wabni maajah waxaanu ku werinay can jaabir bni cabdilaahi radia allaahu canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahay afdalu dikri dikrikan ugu fadli badan laa ilaaha ila allah qaala tirmidiyu xadiidun xasanun afkaartan marka haddaa u fiirsatana jumlo jumlo dhammaystiran adkaartan haddaa u fiirsato jumlo dhammaystiran subxaana allah ilaaha nasaha war dhammaystiran allaahu akbar ilaaha weynin badan war dhammaystiran alxamdu lilah jumlo laa ilaaha ila allahu jumlo dhammaystiran laakiin haddaa tira allah allah allah allah ka hay allah maxaa waada ilaahay macarta inaad dhahda ma ammaani rabtaa maa ka sheegi rabtaa allah allah keligeed marka dikri maaha waa inay wax la socdaan allaahu akbar ama subxaan allah subxaana laga hormariyo subxaan allah ladha alxamdu lilah la dhaho laa ilaaha ila allah la dhaho marka allah keligeed dikri ma aha waxaa kaloo kasii daran marka qaarkood allah adiga xataa ku cayaareen magaci alle oo maxay yidhahdeen ah ah ahay ahay ah alifka iyo hada danbaa laga soo qaatay kuwan kale waa la jaaray iyada marka wax ay tahay malaha bal waxaa weyaan edab iyo magaca allo lagu cayaarayo dadka in laga qabto qaala tirmidiyu xadiidun xasanun buu yiri waraweynaa fii saxiixi lbukhaariyi marka laa ilaha illa allahu markaa leedahay inay iskhilaafaan ma aha adiga waxa aad sheegaysid iyo waxaa ku dhaqmayso macnaheed laa ilaha illa allah macbuud xaq lagu caabudaa ma jira allah maahan axad cibaado iskale oo gar uleh ma jiro allah allah weynuuna abuuray maaha saas waa leedahay haddii marka intaasaa tiraahdi haddana cibaadaadkii aad lahayd ilaahay maaha cid kale male a cid kale u leexisa ka hor ood markaa e, baryada joogtid ilaahay keyrkii barisid dhib markuu ku qabsada yaa sheekh fulaan uu tiraahda istiqaasada ilaahay keyrkiis aada ku xiranto oo intana aad maanta dhan laa ilaha illahu ku wardinaysid afkaaga iyo waxaa iskhilaafsan iyo ficilkaaga wax lagaa yeelay marka maletaas shirki baana ku dhex jirtaa qofki inuu iska ilaaliya marka waxyaabahaas oo kale istikaatada iyo gargaar dalabka marka ay xaalad xun kaa joogto allah unbaa oo ay wax ku maqlaya iyo bani aadam yani adiga ku maqli karaa aanu jirin ee cid ku gurman kartaa asbaabteedana aynan jirin waana allah kaliya uqayshato ambiyada ilaahay maxay samayn jireen kulligood dhibaato markay galaan cid ka qaban kartaa aanay jirin allah bay uqaysha jireen laa ilaha illa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin wzakariya id naadaa rabbahu rabbi laa tadarnii fardan waanta khayru lwaarifiin waayuuba id naadaa rabbahu anii masaniya duru waanta arxamu raaximiin walamaa tawajaha tilqaa'a madyana qaala casaa rabbi an yahdiyanii sawaa sabiil iyo qaala rabbi najinii min alqowmi aldaalimiin kulligood rabbi rabbi rabbi baa ka buuxiyo istiqaasaadkooda id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum aman yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu suuca wayajcalukum khulafaaa alardi ilaahum maca allah macbuud kale maa jira laleeya ilahay maciisa ayb waxyaabahaasoo dhan marka qofku waa inay ku keenaan inuu fahmo macnaa laa ilaha illa allah qaala tirmidiyu xadiisun xasanu waraweynaa fii saxiixi lbukhaariyi waxaanu ku warinay can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu alayh ali wasalama mathalu ladii kii tusaalihiisa yadkuru rabbahu rabbigii xusaayey iyo wladii midkan laa yadkuruhu aan xusaynin mathalu lxayi waalmayit mid wax nool iyo wax dhintay oo kale iyay isu yihiin yani qofka ilaahay xusaya iyo midkaan aan la xusaynin tusaaleyaalkooda waa qof nool iyo qof dhintay oo kale tusaalahooda isku mid maya qof nool iyo qof dhintay isku mid maaha saasay kale yihiin qofka ilaahay dikrigiisa hayo waa qof nool oo qalbiga ka nool midka aan alle xusaynina qof dhintayba qalbiga ka dhintay shaydaan qalbigiisu degay shaydaanka uu ku salladan yahay siduu doona uu ka yeeli karaa <clears throat> marka aad in laysaga ilaaliyo oo salaadaha jamaacada lagu dadaalo adkaarta lagu dadaalo qur-aan akhriska la badiyo oo qofka uu noqdo qof nool si uu noqdo qalbigiis uu nool yahay haddii qalbigan uu dhinto oo qofku halkaa uu ka dhintou ka madoobaado xubnihiisa kalena xumaan unbay falayan shaydaankiina marka awooduu ku yeelana siduu doonu ka yeelaya meeshuu doonu ayuu geynayaa marka adkaarta ha lagu dadaalo si qalbigeen u noolaado warawaynaa fii saxiixi muslimin can sacdi bni abi waqaasin radia allaahu canhu qaal jaa acraabiyun reebaadiyaa yimid ilaa rasuulilahi buu yimid sala allahu caleyh ali wasalam faqaala waxa uu yidhi callimnii ibar kalaaman hadal aquulhu aan dhaho hadal aan idhaahdoon ajarna ka helay barwa qaala waxauu yidhi qul laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah allahu akbaru kabiira walxamdu lilaahi kaiira subxaan allahi rabi alcaalamiin laa xawla walaa quwata ila billaahi alcasiizi alxakiim qaala waxa uu yidhi fa haaulaai min rabbi intaan rabbigay bay u sugnaatay inta aad sheegtoo dhan ilaahay bay ammaan u tahay rabbi baa iska leh famaa lii aniga maxaa ii sugnaaday aniga maxaan leeyahay qaala waxau yidhi qul waxaa tiri allaahuma qfir lii warxamnii wahdinii warsuqnii sidaas dheh allaahuma arxamnii allaahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf warxamnii i naxariisa uhdinii i warsuqnii i arsuq ayb warsuqnii i arsuq oo yani hanuunkii igu arsuqo e, noole ayb hanuunkii igu noole risqi xalaala igu arsuq waa kaa mara ayb isagana marka adna intaasaad leedahay buu ku yidhi warawaynaa fii saxiixi muslimin waxaanu ku werinay can sacdi bni abi waqaasin radia allaahu canhu qaal kunnaa cinda rasuuli rasuulillaahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga agtiisaan joognay faqaala waxa uu yidhi ayacjizu ama ayacjazu ma axadukum midkiin miyuu ka caajisayaa an yagsiba inuu kasbado fii kulli yowmin maalin kasta alfa xasanatin kun xasano waa layaab yani waxa uu yidhi war midkiin miyuu ka caajisayaa inuu maalin walbaa kun xasano uu shaqaysto fasalahu saa'ilun mid weydiinayaa weydiiye min julasaa'ihi dadkii la fadhiyey ka mida kayfa yagsibu sideeba u kasbanayaa oo u shaqaysanaya alfa xasanatin kun xasano qaala waxa uu yidhi yusabixu miata tasbiixatin boqol jeero subxaan allahi dhahaya fayugtabu lahu waxaa loo qorayaa alfu xasanatin kun xasano ow yuxadu canhu ama waxaa laga tirayaa alfu khadiatin kun gaf subxaan allaahi boqol jeer la dhaho maxay doonina subxaan allahi ood boqol jeer dhahdo kun xasano markaa nabigu wuxuu le war maalintii midkiin maka caajisaya inuu kun xasano u shaqaysto ayb shaydaankan laakiin annaga noo rabin waxaas salaada markii la tukada subax ama casirka waxbuu kuu sheegaya meeshaasaa ka degdeg meeshaasaa shaqadaasaa ku taal oo ordayaa qofka adkaartii waa ka tegi waa iloobay qaala alimaamu alxaafidu waxa uu yihi abu cabdillaahi alxumaydiyu kada huwa fii kitaabi muslim sidaas ayuu ku yahay fii jamiici riwaayaati ow yuxadu meesha dambe qaala albarqaaniyu ama qaala albirqaaniyu labadabaa loo dabdiya warawaahu shucbatu wa abuu cawaanata wa yaxya alqaطaan can muusa aladii rawaahu muslimun uu ka wariyey muslim min jihatihi xaggiisa faqaaluu waxay yidhaahdeen wayuxadu bikayri alfin alif la-aan riwaayadii hore lugta waxay leedahay ow yuxaqu hamza ku jirta ow marka waxay ta kun xasanuu helayaa ama kun sayi-a ayaa laga tirtiraya riwaayada dambena waa yuxaqu waayo kunna waa helayaa kun dambina waa laga tira kun xasanuna waa helaya kun dambina waa laga tiraya wayuxadu biayri alifin alif la-aan oo ow ma aha wa yuxadu waayo wayuxadu ow yuxadu maa hamsadii markaa maleh warawaynaa fii saxiixi muslimi can abi darin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi yusbixu calaa kulli sulaamaa xubin kasta dusheeda waxaa ku soo wa-o beriisto min axadikum xubnahaasoo min axadikum midkiin xaggiisa ka ahaadeen sadaqatun sadaqo ayaa kusoo waaberisanaysa oo qofku markuu soo waabariisto xubin kasta alla uu siiye ee jirkiisa ku taalla sadaqaa laga rabaa shukri ayaa laga rabaa <clears throat> fa kullu tasbiixatin subxaana allahi kastaa sadaqatun waaye wa kullu taxmiidatin alxamdu lilah kastaana sadaqatun waaye wa kullu tahliilatin laa ilaha illa allahu kastaana sadaqatun waaye wa kullu takbiiratin allahu akbar kastaana sadaqatun waaye wa amrun bilmacruufi macruuf laysfaro sadaqatun weeyaan wanahyun cani lmunkari munkar layska reebaana sadaqatun waaye wayujziu min dalika kaaga waxaa gudaya ragcataani laba ragcoo yarkacuhumaa uu qofka rukuucaya min aduxaa barqada oo ka rukuucaya intaasoo dhan jirkaaga shukrigiisa sadaqadii ku waajibtay laba ragco oo barqadii tukadaa ku filan haddaa labadaa ragco barqadii tukatay shukrigii lagaa rabay jirkaaga waa ka gudatay meeshaa marka waxay kutusay qofka inuu iska socdo ma aha xalay waa seexatay waa soo waaberiisatay waa soo kacday ilaahay baa kusoo kiciyey jirkaaga caafimaad oo kuu qabaa maxaa lagaa rabaa marka inaad ka gudatid ilaahayna alxamdu lilaahi ilaahayna inaad ku ammaanto arrintaas ixsaanka uu kuu sameeyey shukrigeedana lagaa helo laakiin hadday kuu noqoto nolosha nolol caadi ah waa la jiirtaa waa la soo kacaa caadi ay kula noqoto khatar wa qultu asulaama bidami siini waay wa takhfiifi laami laamtoo la fududeeyo wahuwa alcudwu weeyaan xubinta wa jamcuhuna sulaamayaatun sulaamayaatun bifatxi lmiimi wa takhfiifi ilyaai waraweynaa fii saxiixay ilbukhaariyi wa muslimin waxaanu ku warinay dhexdooda ayb oo sanadkeyga aan uga wariyo u leeyahay imaamu nawowi can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaala qaala lilnabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu igu yidhi alaa adulluka miyaanan ku tusaynin calaa kansin kayd min kunuusiiljannati jannada kaydadkeeda ah kayd kaydadka jannada miyaanan ku tusaynin faqultu waxaan idhi balaa yaa rasuul allah inaadan tusin iska badaaye tus qaala waxau yidhi qul waxaa tiri laa xawla walaa quwata ilaa billaah laa xawla walaa quwata ilaa billaah kayd kaydadka jannada ka mid a oo marka kayd ayaa dhigatay jannadii waa xusii dhigatay ayb riwaayo kale waxay leedaha waaba talaal waa geed tallaal ah jannada ku tallaalanayso maxaa laga wadaa marka laa xawla walaa quwata ilaa billah laa xawla xeelad xumaanta aan uga leexano annaga melihin walaa quwata awoodna melihin oo daacaadka aan ku samayno ilaa billaahi ilaahay kaalmihiisa maahane adiga ilaahu kaalmadaada inaad noo kaalmayso maahane annaga waxna iskama leexi karno nagu soo socdo wax inaan soo jiidano oo aan keensannana ama daaca nacsi ha ahaateena ma heli karno awoodeed lihin adi inaan ku kaalmaysano maaha marka laa xawla walaa quwata ilaa billah waa kalimatu isticaanatin waa kelimad ilaahay kaalmo looga dalbo laa xawla walaa quwata ilaa billah maxay tahay waa kelimatu isticaanatin waa kelimad kaalmo ilaahay looga dalba iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ayay qeyb ka tahay warawaynaa fii sunani abi daawuuda watirmidiyi can sacdi bni abi waqaasin radia allaahu canhu annahu dakhala maca rasuuli sal l salam nebiga ayuu maciise la galay calaa imra'atin haweeney oo beynayadeeha horteedana nawan uu yahay anahu dakhala maca rasuulilahi sal slam ayuu la galay calaa imra'atin haweeney u galeen oo beynayadeeha horteedana nawan laftibireed aw amase xasan quruurax tusabixu bihi ay ku tasbiixsanayso marka weel maxam u ah waa kolyiin aw xasan tusabixu bihi ama quruurax ay ku tasbiixsanayso alaa ukhbiruka miyaanan kuu sheegaynin buu yidhi marka faqaala waxau yidhi alaa ukhbiruka miyaanan kuu warramaynin kuu sheegaynin bimaa huwa aysaru calayka wax korkaaga ugu fudayd badan min haada kan kaaga fudayd badan ow afdalu ama ka fiicanba faqaala waxau yihi subxaana allahi cadada maa khalaqa fi samaai wasubxaana allahi cadada maa khalaqa fi lardi wasubxaana allahi cadada maa beyna dalika wasubxaana allahi cadada maa huwa khaaliqun ilaahay baa nasahayaa cadada maa khalaqa wuxuu abuuray tiro fi samaai samada uu ku abuuray intay ka qabaan wasubxaana allahi ilaahay baan ceybka hufaya cadada maa khalaqa intuu abuuray tiradooda filardi uu ku abuuray wasubxaana allahi ilaahay baa nasahaya cadada maa bayna dalika dhul iyo cir inta u dhaxaysa tiradoodoo kale wasubxaana allahi ilaahay baa nasahaya cadada maa shay tiradiisa huwa isaguba allaba khaaliqun ou yahay mid abuurayo wallaahu akbaru marka yaa yaqaan tiradooda aad bay u tiro badan yihin waxuu ilaahay abuuraa intaas tiradoodan ilaahu kuu subxaana allah isago wاllahu akbaru mila dalika walxamdu lilahi mila dalika intaasoo kale wlaa ilaha ila اllahu mila dalika walaa xawla walaa quwata ila biاllahi mila dalika qaala tirmidiyu xadiidu xasan tirmidi waxau yihi xadiiun xasanu weyaan waayahay ibnu xibbaanna saxiixiisa ayuu kusoo saaray xadiidka sanadkiisa laakiin nin ku jira oo khusayma la yiraahdo ayaa khusayma unbaa la yidhi lama nisbaynin caaisha binti sacaduu ka warinayaa laa yucrafu ninkaa lama yaqaan xaafidku sida uu taqriibka ku sheegay ayb maca daalika tirmidina waa xasaniyey xaakimna waa saxiix dahabi waa ku waafaqay ayb ayb shawaahid iyo waxyaabahaasa laga yaabaa marka inay sidaas u yeelayeen sida fiicane fadliga badanna waxa ay tahay qofka inuu ku tasbiixsado gacmaha inuu ku tasbiixsado waa kii ku yidhi sal l salam haweentii ku yidhi haweenka waakii ku yidhi icqidna alanaamila fa inamaa huna mas-uulaatun mustandaqaat faraha gunta markaad tasbiixsanaysaan Eh, iyagu waa la weydiinaya waana laga hadal siina faraha faraha waa ku marqaati kacay marka in faraha lagu tasbiixsado intii lagu tasbiixsa eh, ama tusbax ama wax kale eh. warawaynaa fiihimaa biisnaadin xasanin bukhaari muslim dhexdooda waxaanu ku werinay warawaynaa fiihimaa ayb abu daawuud iyo tirmidi waay sunankoodee biisnaadin xasanin an yusayrata bidamilyaa ilmusanaati iyo adan la laba dhibiceeyey taxtu hoos laga laba dhibiceeyey godaalkeeda wa fatxi siini siinta oo la kordhigo almuhmalati la dhibictiray yusayra layidha asaxaabiyati almuhaajirati ahayd radia allaahu canha marka asaxaabiyati wuxuu ku dhahaa waxaa laga yaabaa inaysan dadku badanaa aqoonin hore muqadamada kusoo sheegay waa caddaynaa buu yidhi qofka sidaasoo kale ah sheegayaa buu yidhi ayb radia allaahu canha ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam amarahunna wuxuu amray an yuraaciina inay ilaaliyaan bitakbiiri wataqdiisi watahliili takbiirta iyo taqdiiska alla weyneynta alla oo xumaan laga hufo watahliili ilaa ilaah ilaahaysiga wa an yacqidna inay guntaan bilanaamili inay ku guntaan faraha inay laala ay ku guntaan fa fainahunna iyagu mas-uulaatun weeyaan kuwa la su-aalaya faruhu mustandaqaatun laga hadal siinaayo farahaga marka waa la weydiina qiyaama laga hadal siina waa hadlayan way kuu marqaati kacayaan waa kaa marka nebiga amarkiisa sala allahu calayh ali wasalam waa amarka nebiga marka in la yeelo isaga warawaynaa fiihimaa waxaanu ku warinay abu daawuud iyo tirmidi sunankooda dhexdeeda wa fii sunani nasaa-iyi sunan nasaa-i biisnaadin xasanin can cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma qaal <clears throat> raaytu rasuul rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaan arkay yacqidu tasbiixa tasbiixda isagoo guntaayo wafii riwaayatin biyamiinihi midigta ku guntaayo haddana midigtaa fadli badan in midigta keliya lagu tasbiixsado bidixda lagu tasbiixsanin riwaayadii kalena waa iska idlaaqday marka dhib male hadduu qofka bidixdana ku tasbiixsado laakiin wax allaala wixii maamuus iyo khayr iyo wanaagla midigtaa ku fiican marka dikriga midigtaa ku tirina subxaana allah subxaan allah oo kale saas oo kale haddii laakiin dikrigu ou boqol yahay waa kaa kala dhuma sidaad yeelaysaa midaan bidixda marka inaad ku qabsato dhib ma laha oo markaa toban tirisaba aa hal xaba laabto ku qabsato toban markaa tirisa mid labaad laabto si boqolkii aa u gaartay ayb laakiin dikriga midaan waa mid ku laabayso oo aa ku guntaysa waay ayb culamada qaarna waxay dhaheen biyamiinihi waa mudraj oo raawiga ou la yimid ee xadiidka ka mid maaha id laysa fi usuuli madkuuran kutubta usuusha laguma sheegin xadiidkii yusayrana labada gacmoodba waa sheegaya fa inamaa hunna mas-uulaat musandaqa labadii gacmood baa laga wadaa marka oo qofku marka aduu gacmood hal gacan hadduu u midigta isticmaal hadduu u baahnaanayana markaa bidixda waa isticmaali karaa waa adeegsan karaa warawaynaa fii sunani abi daawuud can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalama qaal man qaala qofkii yidhaahdo radiitu biاllaahi raban wabiاlislaami diinan wabimuxamedin sala allahu alayh ali wasalam rasuula ilaahay baan rabbinimo raalli uga noqday islaamkiina diin ahaan baan raalli uga noqday nebi maxamedna rasuul ahaana raalli ugaga noqday wajabat lahu ljannatu jannadiibaa u waajibtay jannadii ayaa u waajibtay kaas radiitu bilaahi rabban markaa leeda iska jir laakiin macnaheeda waa inaa ku dhaqanto ilaahay rabbi baan rabbi ahaan baan raalli kaaga noqday yani waa maxay maamulkeyga iyo tasarufkeyga iyo abuurkeyga iyo iyo lahaanshaheyga kulli anaa iskale xukunka alle markaa ku qabsanin farha uga qaad marka aleedahay diinta islaamkan diin ahaan raalli uga noqdayna dhaqan kale ha la imaanin iyada ku dadaal qabso ayb rasuulkiina nebi maxamedna rasuul ahaanaan raalli uga noqday isaga raac ku dayo laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana adoo sidaasna sameeyo markaad macnaheedana istixdaarsan haddaa akhriso wajabad lahu ljanna waa kaas waraweynaa fii kitaabi tirmidiyi can cabdilaahi bni busrin bidami lbaai bacda oo lagodo almuwaxadati la haldhibiciyey wa iskaani siini siinta oo la reeba almuhmalati la dhibic tiray alsaxaabiyi radia allaahu canhu ana rajulan qaala yaa rasuul allah ninbaa wuxuu yihi rasuulka ilaahay ina sharaa'ica alislaami islaamka sharaa'icdiisa qad kasurad calaya korkeygay ku badatay sharaa'icda islaamka yacnii qaybaha diinta oo acmaasha xaggeeda ay u bateen buu leeyahay waajibka igu batay lama dhihi karo waajibka oo igu batay lama dhihi karo yacni waxyaabaha waajibka ka baxsanee sunnooyinka jannada lagu galo naarta looga dheeraado way igu bateen buu leeyahay xadiidkan marka macnihiisu sidaas u qaado una fahmo fa ii sheeg bishayin wax atashabasu bihi aan qabsado shay marka aan ku dhego ku mintido ii sheeg qaala waxau yidhi laa yazaalu lisaanuka carabkaagu kama zuulaayo yani younan ka zuulin raban inuu yahay midinuu qoyan yahay min dikrillahi ilahay dikrigiisa uu ka qoyan yahay carabkaaga younan ka zuulin inuu dikriga alla ka qoyan yahay qaala tirmidiyu xadiidun xasanun qultu atashabasu bitaa'in musanaatin ta la laba dhibiceeyey fowqu kor laga laba dhibiceeyey uma shiinin shiin mucjamatin la dhibiceeyey uma baa'in ba muwaxadatin la hal dhibiceeyey maftuuxaatin kulligood lawada kordhigay uma taa-in ta musallafatin la saddex dhibiciyey ayaa ku xigta wamacnaahu atacallaqu bihi aan ku dhego wa astamsiku aan qabsado warawaynaa fiihi waxaanu ku warinay kitaabka tirmidi dhexdiisa can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama su-ila waxaa la weydiiyey ayulcibaadi afdalu addoommada kuway u fadli badan darajatan xagga darajada cind allaahi tacaala ilaah agtiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama qaala waxau uu yidhi addaakiruuna allaha kuwa ilaahay xuso kaiiran in badan wadaakiraatu naagaha ilaahay xuso in badan kuwa alla xuso naagaha nimankaba in badan qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay waman ilqaazi midka duulay waa kee fii sabiili sabiilillahi caza wajal kan ilaahay jidkiisa ku duulay waa kee qaala waxau yidhi low daraba bisayfihi low daraba hadduu ku dhufto bisayfihi sayfkii sayfilkufaari gaalada iwalmushrikiina iyo mushrikiinta xataa yankasira intuu ka jabo wayaktadiba daman wayakhtadiba marka uu ku dharoobmo daman dhiig lakaana adaakiruuna allaha tacaala afdala minhu xataa wuxuu yidhi low daraba bisayfihi fi lkufaar ninka mujaahidkaas seeftiisu hadduu gaalada ku dhufto iyo mushrikiinta ilaa uu ka jabo oo uu dhiig ku dharoodmo lakaana daakiruuna allaha kaiiran kuwa ilaahay in badan xuso lakaana daakiruuna allaha tacaala kuwa alla xuso waxay ahaan lahayn afdala minhu kuwa isaga ka fadli badan xataa kuwaas ninkaa waa laga fadli badnaana ninka ilaahay xusaa ka fadli badan oo dikriga wado laakiin kaas hadduu dikrigii iyo isku dara ka waran marka ilaahay jidkiisa uu ku duulo wax ka fiican malaha ma jirayaan marka ayb xadiidka marka tirmidi baa wariyey ayb ayb daraag abu samx ayaa ku jiro xaafid ibnu xajar wuxuu le nataaj ulafkaarka saas wuxuu ku yidhi walam yarwihi canhu ila bna lahiica fayazaadu bidalika dacfan daraadkaan ibnulahica keliya unbaa ka wariyey dacfi buu ziyaadsanaya marka xadiidkan daciif weyaan nataaijulafkaarka fii takhriiji xadiid aladkaar sidaasuu ku yidhi ibnu xajar warawaynaa fiihi wafii kitaabi bni maajah can abi darda radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal l slam alaa unabiukum miyaanan idiin waramaynin bikhayri acmaalikum acmaashiina ka ugu khayrka badan miyaan idinku waramaynin wa ugu daahirnaan badan cinda maliikikum boqorkiina agtiisa wa arfacihaa idinkugu sarrayn badan fii darajaatikum darajaadkiina wa khayrin lakum idiin khayr badan min infaaqi dahabi walwariqi dahab iyo fida la bixiyana idinkaga khayr badan wa khayrin lakum idiin khayr badan min an talqow caduwakum cadowgiina inaad kulantaan fatadribuu acnaaqahum luquntooda aada garaacdaan qaaluu waxay yidhahdeen balaa qaala waxa uu dikrullaahi tacaala ilaahay xuskiisa waaye intaas waxaa idinkaga qayr badan dikri alle annagana man lagu karayo qaala alxaakim abu cabdillaahi fii kitaabihi mustadrakukitaabkiisa layra almustadraku cala <clears throat> saxiixayn hada xadiidu saxiixu lisnaadi buu yidhi warawaynaa fii kitaabi tirmidiyi can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal salam laqiitu ibraahiima ayaan la kulmay sala allahu calayhi wasalam leylata <clears throat> usriya bi habeenkii lay dheelmiyey faqaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow aqri ummataka ummadaada gaarsii minii aniga xaggayga asalaama salaan ku akrisii oo gaarsii igu salaan ummadaada waaqdirhum u sheeg ana aljannata jannada dayibatun inay aada u wanaagsan tahay dayibatu turbati ciiddeedu miday wanaagsan tahay inay tahay cadbatu lmaai biyaheedu ay macan yihiin wa annahaa jannaduna qiicaanun inay tahay bannaan inay leedahay <clears throat> wa ana diraasaha tallaalkeedana subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar inuu yahay sidaa u sheeg adkaar ma adkaarta marka waa tallaal qaala tirmidiyu xadiidun xasan warawaynaa fiihi can jaabirin radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal man qaala qofkii yidhaha subxaana allahi alcadiim wabixamdihi gurisat lahu naklatun geed timireedaa loo tallaalaa fi ljannati looga tallaalaa <coughs> wa rawaynaa fiihi can abi dakrin radia allaahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ayulkalaami kalaamkee ahoo axabu ila allahi tacaala ilaahay agtiisa loo jacayl badan yahay qaala waxauu yidhi mastafa allaahu tacaala wuxuu alla u doortay limalaa'ikatihi ou doortay subxaana rabiy wbixamdihi subxaana rabiya wabixamdihi qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix isagoo kale aanu soo mara mid u dhowdhow wahaadaa waxa uu yidhi kanna xiinu ashracu waa waqtigii aan gudagelayay fii maqsuudi kitaabi kitaabka maqsuudkiisa waa waqtigii kitaabka maqsuudkiisii aan gelayay weeyaan kan hadda waadkuruhu waan sheexusayaa oo waa sheegayaa calaa tartiibi alwaaqici qaaliban kitaabku wuxuu ku soconaa buu yidhi calaa tartiibi alwaaqici waaqica tartiibtiisa qaaliban sida badan oo waaqic muxuu ka bilaabdaa marka qofku inuu hurdada kasoo tooso wuxuu ku bilaaba marka adkaartii ou akrin lahaa markuu soo kaco saasaan u wadaag uu leeyahay wabdau biwali waabdau waxaan ku bilaabanayaa biawali istiiqaadi linsaani qofka soo kicitaankiisa marka ugu horeyso min nowmihi hurdadiisa uu kasoo tooso uma maa bacdahu waxa ku xigo cala tartiibi say isugu xigaan ilaa nowmihi laga gaaro hurdadiisa fi leyli ou seexdo uma maa bacda istiiqaadaatihi soo kiciyaalkiisa waxa ka dambeeya fi leyli ou soo toosa habeenkii dhexdiisa allatii yanaamu bacdaha soo kicidda habeenka dhexdiisa ou soo toosa oo haddana uu kadib hurdaayo wabilaahi towfiiq marka wuxuu yidhi sidaas waaqica ah oo qofku markuu soo toosa ilaa habeenkii uu saaxbasay isugu xigxigaan adkaarta ayaan ku soconayaa buu yidhi imaamka raximah llahu tacaala wabilahi tawfiiq wsala اllah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wsaxbihi